bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaة والsلاam عlى rasuuli اllahi وعlى آlihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamcu min الshuyuuخi aakhiruhm shaykhuna الshaykhu الصالح bn cabdillahi الcusaymiin غafar allah lah wlana jamiica bisnaadi kuli minhm ilى sfyan bn cuyayna can amr dinar can abi qabusa mawla cabdillahi bn cami cas can abdillahi bn cami caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllah عlيه ali wslm alraaximuuna yarxamhm الraxman yarxamu man fi اlardi yarxamku man fi الsma wmin daraa'iq raxmati raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biiqraa'ihim usul lmutuun khasatan usul xadiid almustafa rasul mujtamac sala allahu calayh wcala aalihi wasaxaabatihi ajmaciin liyafuuzu bisacaadati alcajil walaajil fahada huwa almajlis alثالث والخمسين من مجالس إقراء وشرح كتاب رياض الصالحين الإمام النووي عليه رحمة الله في ليلة الاثنين الثالث والعشرين من شهر محرم عام 1438 هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدءا بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين ysr allah اitmaam wاlkmaal wrazqna ikhlaas fi اlqwl wاlcamal inahu jawaad inahu samiicu mujiib اdacawaat majliskan waa majliskii saddexii kontonaad ee majaalis dulmalka iyo sharaxa kooban ee kitaabka riyad الصaalixin imaam الnawi caleyh raxmat اllah habeenkan waa habeen isniin ah saddex iyo labaatanka bisha muxaram kun afar boqol sideed iyo soddonka jirada nabigeena caleyh الslat slam kitaabkan waa kitaab اladkaar ayaan kusoo jirnay baabkan waa baabu adikri cinda aلصabaxi wاlmasa xadiidka uu ka bilaabana insha allahu tacala waa xadiid kun afar boqol iyo ko iyo kontonaad laakiin inta aanan kaa bilaabin insha allahu tacala xadiidkii dheera ee xali maadaama ragga qeyb ka mid ay soo codsadeen in dib loogu celiyo insha allahu tacaala si kooban ayaanu dul maraya biidn اllah caza wajal xadiid kun afar boqol iyo toddobai afartanaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ardaahu qala wuxu yhi abu hurayra qaala rasul rsulka al wuxuu yidhi sala allahu aleyh ali waslem ina lilaahi alla ayay u sugnaaday malaa'ikatan malaa'ig malaa'igtaasoo yatuufuuna dawaafaan fi uruqi jidadka ku dawaafaan oo wareegaan yaltamisuuna waxay raadsadaan ahla dikri dadka dikriga ahalkiisa ay raadsadaan faidaa wajaduu haddii ay helaan qowman qola oo yadkuruuna xusaan allah alla weyne caza haalibhay wajalla weynaaye tanaadow ay isu dhawaaqaan halumuu war kaaliya ilaa kula wareegaan ku wareejiyaan biajnixatihim garbahooda ay kula wareegaan wayaan ku wareejiyaan ila asamaai dunya ilaa samada adduunyada laga gaaro saasay ugu wareejiyaan weyaan saasay ugu xiraan fayasaluhum rabbuhum rabbigood ayaa marka weydiiyo wa huwa rabbina aclamu ogaal badan yahay uu ka ogaal badan yahay arrinta iyaga ay mxuu ahay ka warqabaan mid mxuu ahay ka badan ayuu rabbi ka yaqaan addoomihiisa wuxuu dhahayaa rabbi maa yaquulu cibaadii addoommahayga maxay leeyihiin qaala wuxuu yidhi yaquuluuna waxay leeyihiin yusabixuunaka way ku tasbiixsanayaan wayukabiruunaka way ku kibaaranayaan allah akbar bay leeyihiin wayaxmiduunaka way ku mahadinayaan wayumajiduunaka way ku sharfayaan oy ku ammaanayaan weyaan fayaquulu rabbi wuxuu leeya hal ra'wnii miyay arkeen fayaquuluuna waxay leeyihin laa maya wallaahi baan ku dhaaranay rabbiyow maa ra'awku kumay arkin fayaquulu rabbi wuxuu kayfa bal ka warrama low ra'wnuu haddii ay arkaan say xaalada noqon lahayd qaala wuxuu yidhi yaquuluuna waxay leeyihiin low ra'awka haddii ay ku arkaan kaanuu waxay ahaan lahaayeen ashadda kuwa ka dar adi cibaadatan cibaada haddii ay adig arki lahaayeen aad bay kusii caabudi lahaayeen weyaan wa ashadda laka tamjiidan ammaan io sharfitaanna way sii badin lahaayeen way ka darnaan lahayen sida ayada wa akara laka tasbiixan tasbiixaanna way kaaga badnaan lahayen inta ayad ay tasbiixsanaan weyaan fa yaquulu wuxuu leeyahay rabbi famaada yasaluuna maxay weydiisanayaan oo dalabkooda muxuu yahay qaala wuxuu yidhi yaquuluuna waxay leeyihiin yasaluunaka aljanata janna ay ku weydiisanayaan malaaigta yaquuluunada damala qaala wuxuu yidhi yaquulu wuxuu le rabbi wahal ra'wha jannadii miyay arkeen qaala wuxuu yidhi yaquuluuna waxay leeyihiin laa may wallahi baan ku dhaarnaya rabbi rabbiow maa ra'wha may arkin weyaan qaala wuxuu yidhi yaquulu wuxuu le rabbi fakayfa low ra'w haddii arkaan say xaaladda noqon lahayd oo siday dadaalkooda siduu ahaan lahaa qaala wuxuu yidhi yaquuluuna waxay malaa'igta leeyihiin low annahum ayaga ra'w haddii ay arkaan waxay ahaan lahayn ashadda kuwa daran calayha dusheeda xirsan xagga dadaalka wa ashadda daran laha iyadoo alaban xagga raadinta weyaan ow acdama weynaan badan fiiha iyada rabatan doonitaan ay doonaan weyaan qaala wuxuu yidhi rabbi fa mima yatacawaduuna maxay ka magangelayaan waxyaabaha ay leeyihin in laga magangeliyo ay raadsanayaan ama ay doonayaan maxay tahay weyaan qaala wuxuu yidhi yatacawaduuna waxay ka magangelayaan min annaar naar bay ka magangelayaan weyaan qaala wuxuu yidhi fayaquulu wuxuu leey rabbi wahal ra'awhaa naartii miyay arkeen qaala wuxuu yidhi yaquuluuna waxay leeyihin malaa'igtii laa may wallahi baan ku dhaarnay maa ra'awhaa may arkin naartii fayaquulu wuxuu leeyahay rabbi kayfa xaalad say ahaanaysaa oo xaalad siday tahay low ra'owha haddii ay arkaan muxuuaha naarti qaala wuxuu yidhi yaquuluuna waxay leeyihiin malaa'igtii low ra'owha haddii arkaan kaanuu waxay ahaan lahayn ashadda kuwa daran minha naarta xaggeeda firaaran ka carar ay ka cararaan wa ashadda daran laha iyada makhaafatan baqiid ay ka baqaan weeyaan qaala wuxuu yidhi fayaquulu wuxuu le rabbi fa ushidukum waxaan idin marqaati gelinaya aniga ow rabbi alcizi ah, qad hafartu lahum inaan dembigooda dhaafay qaala wuxuu yidhi yaquulu wuxuu malakun malag ayaa dhawaaqaya min almalaa'igti malaa'igta ka mid ah, oo wuxuu leeyahay fiihim waxaa ku jira raggaas meesha fadhiyo rabbi oo dembigooda la dhaaftay fulaanun hebel laysa minhum aanan ka mid ahayn inama in kale ma ahna jaa wuu yimid lixaajatin dan ayuu yimid w dantiisa wuu yimid qaala wuxuu yidhi marka rabbi subxaana wa tacala hum ayaga aljulasaau kuwo meel wada fadhiya weyaan julasa dad isla fadhiya weyaan laa yashqaa ma bihim ayaga jaliisuhum kan la fadhiya ma hoga weeyaan ilaahay ma hoojiyo subxana watacala muttafaqu caleyh wa fii riwaayati limuslimi can abi hurayrata radi allahu anhu can nebi wuxuu ka wary sal slm qaal nabigan wuxuu yidhi ina lilahi alla weynay malaa'ikatan malaa'ig sayaaratan ee socota socdaal lahoo socota weyaan wareeg badan oo khayrka ay raadinayaan fudalaa ee fadli badan yatatabacuuna waxay dabagelayaan o ay rarraacayaan majaalisa dikri meelaha dikriga alla lagu hayo wa tacala faida wajaduu haddii ay helaan majlisan boos oo fiihi dikrun dikri buu mxuu ahay ku sugan yahay qacdu way fadhiistaan macahum dadka dikriga ahay ay la fadhiistaan weyaan waxafa wuxuu isku wareejiyaa bacdan barkoodna bacdan barka kale biajnixatihim garbahooda ay kula wareegaan weyaan ay iskula wareejiyaan xataa yamla'uu inay ilaa ay ka buuxiyaan maa baynahum ayaga intuu dhexaysa iyo wa bayna samaai samada intuu dhexaysa ilaa ay ka buuxiyaan weyaan wareegga asaga ah oo dhan xata yamlau ila ay ka buuxiyaan maa baynahum ayaga intuu dhexaysay wa bayna samaai dunya samada adduunyada intuu u dhexaysa weyaan faidaa tafaraquu markay kala tagaan carajuu way korayaan wasaciduu waxay mxuu ahay fuulayaan oy korayaan ila samaai samada fayasalhum kadibna waxaa weydiina allahu alla weyne caza wajala wa huwa isagana aclamu ka ogaan badan weyaan min ayna jitum xageed ka imaadeen fayaquuluuna malaigta waxay leeyihiin ji'naa waxaan ka imaadnay min cindi cibaadin addoommo agtooda oo laka adiga rabbi ou leedahay fi lardi arda joogaan yusabixuunaka ku tasbiixsadaan oo yukabiruunaka ku weyneeyaan oo yuhaliluuna ku tawxiisadaan oo yuxamiduunaka mxuu ahay mahadiyaan wayasaluunaka oo wax ku weydiistaan qaala wuxuu yidhi wamaada yasaluuni maxay weydiisanayaan qaala wuxuu yidhi yasaluunaka waxay qaaluu waxay yidhahdeen malaa'igta yasaluunaka waxay ku weydiisanayaan rabbiyow jannataka jannadaada ku weydiisanayaan qaala wuxuu yidhi hal ra'w jannatii jannadaydii miyay arkeen qaaluu waxay leeyihiin laa maya ay rabbi rabbiyow muxuu ay rabbi rabbiyow muxuu ahay jannadaada may arkeen weeyaan qaala wuxuu yidhi fakayfa bal ka waran ka warrama low ra'ow haddii arki lahayn jannati jannadayda qaaluu waxay dhaheen wayastajirunaka waxay kaa magangelya weydiisanayaan wayastajirunaka way ku magangelayaan magangeliyay ku weydiisanayaan qaala rabbi wuxuu yidhi wa mima yastajiruuna maxay iga weydiisanayaan oo inaan ka magangeliyay ay rabaan wayan ka badbaadiya qaaluu waxay yidhahdeen malaa'igtii min naarika yaa rabbi rabbiyow naartaada ilaahay rabbiyow naartaada inaad ka badbaadisa ay allow muxuu ahay ku weydiisanayaan qaala wuxuu yidhi wahal ra'ow naari naartayd miyay arkeen qaaluu waxay yidhahdeen laa maya qaala wuxuu yidhi fakayfa ka warrama low ra'aw haddii arki lahay naari naartayda qaala waxay yidhahdeen wayastakhfiruunaka dembi dhaaf ay ku weydiisanayaan fayaquulu rab wuxuu le rabbi qad kafartu lahum waan u dhaafay wa actaytuhum waan siiyey ma sa'alu waxay weydiistanaan siiyey wa ajartuhum waxaan ka badbaadiyey mima stajaara wa iga badbaada weydiistanaan ka badbaaday weeyaan qaala wuxuu yidhi muxuu ahaa raawigii amaba nabi qaala wuxuu yidhi nabigeenna fayaquuluuna malaigtu waxay leeyihiin rabbi rabbiyow fiihim ayaga dhexdooda waxaa ku sugan fulaanun hebel baa ku sugan cabdun waa addoon khata'un gafbadana ah khata waa gafbadana weeyaan inamaa mara inamaa in kale mana mara wuu soo maray oo fa jalasa macum waa iskala fadhiistay waana iskala fadhiistay in hadda ummaddan dikriga hayse ku jiray ma ahayn fayaquulu wuxuu leey marka rabbi walahu isagana kafartu waanu dhaafay weeyaan hum ayaga raggaa majliska fadhiya alqowmu waa qolo laa yashqaa kuma hoga bihim ayaga jaliisuhum qofka ayaga la fadhiya kuma hoga wayaan oo kuma khasaaro fadhigooda saaba mxuu dambi dhaaf aan ku siiyey weyaan saasuu rabbigeen le subxana wa tacaala xadiidka baabu dikri xadidka waxaan u boodayna mxuu ahaa waa noo dhammaaday xadiidka haddii baan ugu laabannay dib noqoshuu ahaa cashirka mxuu ahaa shali ama habeen hore cashirka xali ayuu mxuu aha ka dembeeyey oo in lagu celiyey mxuu ah la codsaday wa calayhi markaad waxaan u gudbaynaa cashirkeenni maanta insha allahu tacaala baabu dikri dikriga ayuu u baab yahay cinda sabaaxi subaxda agteeda mxuu ahay alla la xuso iyo walmasaa'i galabta alla la xuso weeyaan subxaana wa tacala agteeda qaala allahu tacala alle wuxuu yidhi wadkur xus rabbaka rabbigaa xus fii nafsika naftaadana rabbi ku xus tadarucan adoo isu dulayna iyo wakhiifatan adoo mxuu ahay baa weyaan waduuna aljahri koruqaad sokodeed min alqowli orah amaba qowla bilquduwi aroorti walasaari galabti walaa takun ahaana ha ka mid noqonin weyaan qaala ahluuqati dadka ahluuqada waxay yihahdeen alasaalu aasaasha jamcu asiilin weyaan asiil oo la jamci weyaan wa huwa isaga maa bayna alcasri waalmaqrib casrka iyo maqribka intu dhexeeya weyaan lidalika adkaarta waxaa weyaan eh, in bayna almaqrib walcasr adkaar almasaaga la akhriyo meelaha loo dariishana ay ka tahay weyaan oo bacdalmaqrib ay uusan ahayn inkastoo culimada qaar ay qabaan bacdalmaqribin waa caadi ama bajiraab weyaan wa qaala tacala alla wuxuu yidhi wasabix tasbiixsa bixamdi rabbika rabbiga ama hadiis lala qaba qabla uluuci shamsi qorax intaynan soo bixin iyo qabla quruubiha intaana dhicin ka hor weyaan nacam wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi wasabix tasbiix bixamdi rabbika bilcashiyi aroortii bilcashiyi galabti walibkaari iyo aroortii weyaan qaala ahlu luqat waxay yidhahan alcashiyu maa bayna zawaali shamsi qoraxda markay bartamaha samada ka zuusha inta udhexaysa iyo wa quruubiha dhicitaanka inta udhexaysa weyaan wa qaala tacala alla wuxuu yidhi fii buyuutin gurya adina u idmay u amray adina u amray weyaan allahu alla weyne an turfac kor in loo qaado oo yudkara lagu xusa fiiha buyuudda iyo guryaha iyaga dhexdeeda ismuhu magaciis lagu xuso weyaan waa masaajidii yusabixu waxaa ku tasbiixsaday lahu alla ugu tasbiixsaday fiiha masaajidda gudaheeda bilquduwi aroorti io kalleehitaanki iyo walaasaali galabti rijaalun rag baa ugu tasbiixsada weyaan raggaasoo laa tulhiim aynan mashquulinaynin tijaaratan ganacsi walaa baycun iyo wax kala gadasho can dikrilah uusan ka mashquulinaynin weyaan qaala tacaala wuxuu yidhi ina anaga sahrna waan sakhirna aljibaala buuraha macahu nebi daawuud maciisaan la sakhirnay yusabixna ayagoo tasbixsana bilcashiyi galabtii walisraaqi ishraaqi qorax soo bax weeyaan nacam xadiid kun afar boqol iyo kow iyo kontonaad waa can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qala wuxu yidhi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu aleyh ali waslem man qaala qofkii yidhahda xiina yusbixu markuu waa bariisto iyo waxiina yumsi markuu galabaysto subxaana wa wabixamdihi subxaana allah alla nasahan oo wax alla wixii naqsi ah ka nasahan oo ka hufan wa weeyaan ma mahadiis lala qaba miata maratin boqol jeer yidhaahdo lam yati lama imaada axadun qof yowma alqiyaamati maalinta qiyaama biafdala mima jaaa wuxuu la yimid wax ka fadli badan bihi isaga ila axadun qof oo qaala yidhi mila maa qaala wuxuu yidhi oo kale aw zaada ama ka kordhiyey mooyane rawahu muslim xadiidkun afar boqol iyo laba iyo kontonaad canhu waxa lagu yih abu hurera radi allahu taca anhu qal wuxu yhi abu hurayra jaءa rajulin baa u yimid ila nebiyi buu yimid sal slm faqal wuxuu ya rasul rsulka allow maa laqiitu waxaan kala kulmay min caqrabin hangarla oo ladaqani i qaniinay albaarixata xali haddii aad ogaan lahayd la ra'ayta amran cajiiba xali wax igu dhacay wax la yaabla igu dhaca weeyaan waxaa iqaniinay hangarla ayaa iqaniinay ama dabaqoroof waxaa tidhahdaba baalkaasaa iqaniinay marka xali wax igu dhacay xanuunka iyo soojoodka iyo rafaadka iyo walwalka i qabtay haddii aad ogaan lahed wa la yaab laad arki lahayd weyaan ama ad ogaan lahayd qaala wuxuu yidhi nabigeena amaa low qulta haddii aad dhihi lahayd xiina amsayta markaad galabaysata acuudu bikalimaati illaahi taammaati min shari ma khalaq lam taduraka haddii aad kelimadaad dhehi lahayd kuma ay dhibteen weeyaan acuudu waxaad magangalayaa bikalimaati illaahi ilaahay kelimooyinkiisa attaammaati ee taamka ah min shari maa khalaqa wax alla wuxuu khalqay shartoodaan ka maangala hadii aad ihlayd lam taduraka kuma ay dhibteen hangarlahaas kuma qaniineen weyaan dabaqorofkaas kuma qaniineen saasuu nabigidhi alah sla slam rawahu muslim arrinta waa arrin mujaraba ah. qof meel dega oo ducadaas akhrista subax io galab weliba muxuu ahaa asagoo yaqiinsan waxba ma asiibayaan weyaan xadiidkun afar boqol waxyaabaha laga qaada xadidku waxaa ka mid ah wuxuu nabig yidhi alah sl slam acuudu bikalimaati illaahi ataammaat waxaa la magala maxay yihiin waa kalimaadka allah subxana wa tacala waa sifo sifooyinkiis ka mid ah marka qur-aanka ilaahay inuusan makhluuq ahayn kalaamka allah inuusan makhluuq ahayn oo sifo sifadiisa ay ka mid tahay wax caddayna acuudu bikalimaat illahi ataamaati min shari maa khalaq waxaan la magangala maxay yihiin waxaan alla ahayn in la magangalana waa arrin la ogolyi maaha ilan isticaadada iyo magangelitaanka oo qofka muxuua ah, wax magangala allah agooni ah, allah subxana wa tacaala qul acuudu birabbi innaasi maliki innaasi ilaahi innaas marka in kalimaadka allah khilaafan liman yara أنha makhluuqa zanadiqadii iyo kuwa inkaarta qabay mxuu aha aladiina qaaluu biأna الqur'aana makhluuq ayaa lagu radina weyaan xadiid kun afar boqol iyo saddex iyo kontonaad wacanhu waxaa la weri abu hurayra radi allahu tacala anhu can nebi wuxuu ka wari sal l slm anahu nabigeena kaana wuxuu aha yaquulu mid yidhaahdo ida asbaxa markuu waa bariista allaahuma allahyw bika adiga awooddaada ayaan asbaxnaa ku waabariisanay wa bika adiga awooddaada iyo qudradaada ayaan amsaynaa ku galabaysanay wa bika adiga awooddaada ayaa naxya ku noolaanaynaa oon ku noolnahay wa bika adiga awooddaada namuuta ku dhimanaynaa wa ilayka adi xaggaadan nashuru u soo noqonayna usoo bixaynaa nashriga usoo bixitaanka weeyaan oo aroortii muxuu ahaanmaga adigaan kugu soo baxna awooddaada weyaan waidaa amsa markuu galabaysana qaala nabigan wuxuu dhihi jira allahuma allahw bika adiga awooddaada ayaan amsaynaa ku galabaysanay wa bika awooddaada naxyaa ku noolnahay wa bika awooddaada namuuta ku dhimanaynaa wa ilayka maxaa idiin qoran almasiir sooma wa ilayka adiga aggaada almasiiru weyaan nushuurta waa khalad almasiiru weyaan wa ilayka adi xaggaada almasiiru ahaashada ay ahaanaysaa weyaan rawahu abu dawud ee xadiidka wariyey watirmidi ayaa wariy waqal wuxu yhi tirmidi xadiidun xasan weyaan xadidka waa xadiid saxiixa weyaan xadiidkun afar boqol iyo afar iyo kontonaad wacanhu abi hurare waxaa lg radi allahu tacala anhu ana abaa bakrin sidiiq radia allahu tacala anhu ardaahu qaala wuxuu yidhi ya rasuul lahyow murnii nabi allow ifar oo amar bikalimaatin kalimooyin aquuluhunna aan idhaahdo ida asbaxtu markaan waabariisto waidaa amsaytu markaan galabaysto qaala wuxuu yidhi nabigeena calaih slat slam qul waxaad tidhahdaa allaahuma allahyow faaira asamaawaati yaa faaira asamaawaat samaawaadka allihii abuurayow waalardi allaha abuurayow caalima alhayba yaa caalima alhayb haybka iyo shayga maqan allihii cilmiga u lahayow iyo washahaadad shayga jooga cilmiga u lahayow rabba kulli shayin yaa rabba kulli shayin rabshay la arka rabbigiisow rabba kulli shayin yaa rabba kulli shayin shay la arka rabbigiisow iyo wamaliikahu boqorkiisow ashhad waxaan qirayaa an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo inaysan jirin ilaa anta adi mooyane acuudu waxaan maangalayaa bika adiga ayaan kaa maangalayaa min shari nafsii naftaydi sharteedaan kaa maangalaya wa shari shayaani shayaanka shartiisaan kaa maangalaya iyo wa shirkihi shirkigiisa wa sharakihina waxa weyaan xarkihiisa uu wax kusoo dabta weyaan labadaba waa mxuu ahaa laakiin shirkihiida ayaa hadda mxuuaha qoran qaala wuxuu yidhi qulha waxaad tidhahdaa idaa asbaxat markaad waabaraysato wa idaa amsayta markaad galabaysato wa idaa akhadta markaad qaadato madjacaka booska aad saaanaysa markaad aadata oo sariirtaada aad fuusha amaba firaashkaaga ama meeshaad saaanaysana ku qowlo weyaan allahuma faatir asamaawaati alardi caalim alhayb washahaada raba kuli shayin malika ashhadu an laa ilaha ila anta acuudu bika min shari nafsihi wa shari shayطaani wa shirkihi wa sharakihina way soo aroortay rawahu abu daawud iyo xadidku wari tirmidi wa qaala xadiidun xasanun saxiix way xadidku xadiid saxiixa xadiidkun afar boqol iyo konton iyo shanaad wa can ibni mascuudin waxaa lagu radi allahu tacala anhu qal wuxu abdullahi ibn mascuud kaana nabiyullahi nabiga allah ida amsa markuu galabaysta qaal wuxuu dhihi jiray amsayna waan galabaysanay wa amsa wuu galabaysta almulku boqortooyadana lilahi all uu galabaysta weyaan walxamdu mahadna lilah alla iskala laa ilaha ilaa xaq lagu cabdo lama arka mana jiro ila allahu alla mooyane waxdaw xaal iyo keligii laa shariika wadayna lahu asaga uma sugna qaala raawi raawi wuxuu yidhi uraahu waxaan u arka qaala inuu yidhi uraahu waxaan u malaynaya qaala inuu yidhi fiihinna ayaga dhexdooda lahu lmulku boqortooye asaga iskale walahu alxamdu mahadna asaga iskale wahuwa alla weyna calaa kulli shayin shay alkaaba qadiirun qaadir mid awoodo weeyaan rabi rabbiyow asaluka waxaan ku weydiisanaa khayra maa fii hadi leyla habeenkan wixii ku sugan oo khayr aan ku weydiisanaya wa khayra maa bacda wixii ka dambeeya muxuu ahay oo khayrn waan ku weydiisanaya wa acuudu bika waxaan kaa magangalaya min shari maa fii hadi leyla habeenkan wax alle wix shar oo ku sugan muxuu ahay kaa magangalaya wa shari maa bacda wixii ka dambeeya rabbi rabbiyow acuudu bika waxaan kaa magangalaya min alkasal wahsigaan kaa magangalaya iyo cajislownimo iyo wasuu ilkibar kibartaas kibri waxaa weeyaan waa la akhriyaa kibarna waa la akhriyaa suu ibri mxuah kibirka xumaantiisaan ka maangalaya oo bitaskiin laakiin sida badan kibar weyaan wa suui kibar iyo mxuu ahaa weynaanta xumaanteed rabbi rabbi acuudu bika waxaan kaa maangalaya min cadaabin cadaab oo fi naar naar lagu cadaabo iyo wacadaabin cadaab oo fi lqabri qabri lagu cadaabo weyaan waida asbaxa markuu waabariisana qaala wuxuu leeya dalika ayضa asbaxna waan waabariisanin wa asbaxa almulki lilah ilaahay baa boqortay u waabariisatay intii sidii kale u akhrinaya rawaahu muslim baa xadiidka wariyey amsayna ayuu ku bedelaya asbaxna amsayna waa galabaysana weyaan asbaxna waa beriisana weyaan mid walba marka meesha ku haboon baad ku arinaysaa xadiidkun afar boqol iyo shan iyo lixdanaad han eh, lix iyo kontonaad cafwan afar boqol iyo lix iyo kontonaad wa can cabdilaahi ibni khubaybin waxaa la wariyey bidami lkhaai khad oo la godo almucjama ee la dhibceeyey radia allahu tacala canhu ardaahu qaala wuxuu yidhi qaala lii rasul rasulka al wuxuu yidhi sal slm iqra akhri qul huwa lagu magangalo oo birabifalq iyo birabinaas wayaan akhri xiina tumsi markaad galabaysato iyo waxiina tusbix markaad waabarysato alaa maraatin saddex jeer akhri takfiika waxay kaa kaafinayso kaaga fillaanaysaa min kulli shayin shay la arko ay kaaga fillaanaysaa weyaan allahu akbar rawah abu dawud tirmidi wa qala xadiidan xasan saxiix xadiidku waa xadiid xasan ah xadiidkun afar boqol iyo toddoba iyo kontonaad wacan cuhmaan ibn cafaan radi allahu tacala canhu amiiru lmu'miniin man istaxyat minhu malaa'ikatu raxmaan waan mxuu ahay dunuurayn oo labadii mxuuaha gabdhood oo nabiga nudhal alayh slat slaam ninkii guursaday ka dhinteen weyaan oo nabigu u yidhi hadii ay mid saddexaadii jooglhayd gabadhii jooglhayd waan siin lahaa radia allahu tacala an ardah wuxuu yidhi cumaan qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu aleh ali qof khawaarij ay dishan asaga u horreeyey oo raggii umarada ahaa madaxda muslimiinta qof khawaarij ay disha asaga u horreeyey sayid cali a ku soxi waad garanaysaan wahalowmajar meesha lagu dilin waad garanaysaan in lagu dilay xaalad sa aad baa u taqaanaan weyaan fitnadii qal wuxuu yidhi qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu alay ali wasalam maa min cabdin addoon ma jiro oo yaquulu yidhaahdo fii sabaaxi kulli yowmin maalin maalin kasta subaxdeeda yidhaahdo iyo masaain galabteeda yidhaahdo wa masaa'i kulli leylatin habeen la arka galabteeda yidhaahdo bismi illaah alla magaciis alladii allahaasoo laa yadur uusan dhibaynin maca ismihi magaciisa mxuu ah maciisa ayun hay uusan dhibaynin fi lardi arlada dhexdeeda uusan ku dhibaynin walaa fi samaai samada wa huwa alla weyn asamiicu mid maqal badana weeyaan alcaliimu oo cilmi badan weeyaan alaa maraat saddex jeer nin intaa yidhahda ilaa haddii ay arrintaa dhacdo lam yadurahu ma dhiba shayun shay ma dhiba weyaan rawahu abu dawud ee xadiidku wariyey watirmidi wa qaala xadiidun xasanun saxiix xadiidku xadiid saxiix weeyaan marka waa kelimo aad u qiimo badan qofki yidhahda bismi illaahi aladii laa yaduru maca smihi shayun fi lardi walaa fi samaa wa samiu alcaliim subaxdii saddex jeer galabtii saddex jeer wax dhibaa lama arko weyaan waa fadli aad u weyn xirsi aad u weyn weyaan baabu maa yaquuluhu qofku wuxuu ku qowlaa cinda nawmi markuu mxuu saaxar rabo ayuu u baabiye baabkan weyan qaala allahu tacala alle wuxuu yidhi ina fii khalqi samaawaati samaawaadka uumitaankooda iyo walardi arrada uumitaankooda iyo wakhtilaafi leyl habeenka isdabamarkiis iyo wanahaari maalinta la aayaatin daliilyaala iyo calaamooyin baa ugu sugan liuli lalbaab dadka cuquusha u cuquushku u saxibka waa kuway aladiina waa kuwii yadkuruuna xusaan allah alla weyne qiyaaman iyagoo taagan qucuudan iyagoo fadhiya iyo wacalaa junuubihim dhinacyahooda wayatafakaruuna ku fikiraan fii khalqi samaawaati samaawaadka abuurkooda iyo alardi arada weeyaan xadiidkun afar boqol sideedkontonaad an xudayfata waxaa laga wariyey wa abi darrin waxaa laga wariyey radia allahu tacala canhuma ana rasul rsulka all sala allah alay slam kaana wuxuu a idaa aawaa hadduu u dulma ilaa firaashihi firaashkiisa qaala wuxuu dhihi jiray bismika magacaada an allahuma alla weynow axyaa ku noolaana wa amuuta aan ku dhimana weyaan rawahu bukhaari xadiidku afar boqol iyo sagaaliy kontonaad an caliyin radi allahu tacala anhu ana rasul rsulka all sal slm qaala wuxuu yidhi lahu isaga cali iyo walifaatimata binti rasuuli illaahi sala allahu aleh ali w slem radia allahu tacala canhuma wuxuu ku yidhi idaa aawaytuma haddaad u dumantaan ood aadaan ilaa firaashikumaa firaashkiina aad aadaan aw idaa ahadtuma markaad qaadataan madaajicakuma makaanajiif yaalkiina markaad qaadataan labadiina makaanajiif markaad qaadataan fakabiraa allahu akbar dhaha alaaan waalaaiina soddon iyo saddex jeer wasabixa subxan lah dhaha alaaan waalaaiina soddon iyo saddex jeer waxmadaa ilaahay ku mahadiya alaaan waalaaiina oo alxamdulilah dhaha weeyaan soddon iyo saddex jeer wa fii riwaayati atasbiixu subxaan allahi arbacan waalaaiina weeyaan oo afar iyo laga dhigo wa fii riwaayati riwaayadna altakbiir allah akbarta oo laga dhigo arbacan wa alaaiin boqolay saas ku noqonayaan marka in qofka uu markuu saaxana uu boqolkaas jeer soddon saddex yihahda muxuu aha subxan allah saddex jeer alxamdulilah soddon saddex jeerna allah akbar yada amaba tasbiixda oo subxaanlahi subxaan allah uu ka dhigo soddon iyo afar ama allah akbarta uu ka dhigo soddon afar weeyaan saa boqol ay ku noqoto muttafaqun caleyh xadiidkun afar boqol iyo lixdanaad wa can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ardahu qal wuxu yhi abu hurayra qaala rasul rsulka al wuxuu yidhi sala allahu alay waslm idaa awa ahdu udun axadukum midkiin ilaa firaashi firaashkiisa falyanfud ha hurgufo firaashahu firaashkiisa bidaakhilati izaarihi hoosguntigiisa qaybtiisa mxuu ahaa gudaha ha ku hurgufo weyaan oo saas mxuu aha ugu garaaca weyaan bidaakhilati izaarihi hoosguntiga wuxuu leeyahay sarwaalka oo kale tusaale ahaan wuxuu leeyahy qayb kora iyo qayb hoose sooma intuu gediyo qaybta hoose ha ku garaaca weyaan nacam fainahu maxaa yeele laa yadri ma ogsoona maa khalafahu wixii kaga dambeeye calayhi firaashka wax kaaga dambeeyey ma garanays guryaha iftiin ma jirin wax ma jirin wamaa ilaa dalika xitaa hadduu jiro allah ka dhig waa hadyi nabiga alai slat slam in firaashka muxuu ahaa lagu garaaca marooyinka waa hadyiga nabiga alaih slat slam culimmadan hadda mucaasiriinta ah oo muxuu ahay saynsigana waxay ogaadeen in uu muxuu ahaa wax badan oo indhahay arkaynin oo muxuuaha sariirta saarnaana inay jiraan oo marka garaacaas la garaacay kaga biibayaan weyaan xataa qoraxda alliga ay kaga biibayn nacam fainahu maxaa yee laa yadri ma ogsoona maa khalafa wixii kaga dambeeya calayhi firaashkaa kaga dambeeyey uma yaquulu wuxuu leey nabiga uma yaquulu ninka qofku wuxuu leeyahay bismika magacaada ayaan nacam magacaada rabbiyow bismika magacaada rabbi rabbigayow ayaan wadactu ku dejiyey jambii dhinacayga wa bika adi magacaada ayaan arfacuhu kor ugu qaadaya weyron kaga soo kacaya in amsakta nafsii naftayda haddii aad qabsato ood la harto ood reebatood muxuu oofsata farxamha rabbiga u naxariiso rabbi kale ma lahan in arsalta haddii aad sii daysana ood soo fasaxdana ila nafta laga qaado loo soo fasaxay mar labaad faxfadha ilaahay ku xifdi bima ku xifdi shay taxfadu aad ku xifdiso bihi isaga cibaadaka addoomahada asaalixiin ee suuban weyaan dembi ka dhowr xumaan ka dhowr dhibaato ilaali weyaan addoomahada wanagsan u ilaaliso adduun iyo u ilaali muttafaqun calayh xadiidka kun afar boqol iyo kow iyo lixdanaad can caaishata ana rasu rasuulka al sal slm kaana wuxuu idaa ahada markuu qaato madjacahu makaana jiifkiisa meesha uu saaxana weeyaan nafatha wuxuu afuufi jiray fii yadayhi labadiisa muxua gacmadu afuufi jiray wa qara'a wuxuu ku akhrin jiray bilmucawidaati suuradaha ilahay subxana wa tacala lagu magangalo ayuu muxuu akhrin jiray weyaan wamasaxa bihima wuxuu ku masixi jiray jasadu jirkiisa muttafaqun caleyh qul huwala bnas weyaan wa fii riwaayatin riwaayad allahuma bukhari muslim ay leeyihiin ana nebiya nabigeena sal la slam kaana wuxuu ahaa idaa aawaa markuu u dunma ilaa firaashihi firaashkiisa kula leylatan habeen la arka jamaca wuxuu nabiga jamcin jiray uu kulmin jiray bayna kafay labadiisa calacalood ayuu nabiga saa u kulmin jiray weyaan uma intaa kadib nafaa wuu ku afuufi jiray oo faqara'a fiihima wuxuu ku akhrin jiray qul huwa allahu axadun qul acuudu birabbi اlfalaq waqul acuudu birabbi اnnaas ayuu ku ahrin jiray nabiga ala slat slam uma intaa kadib intuu ku ahriya ayuu ku afuufi jiray uma intaa kadib masaxa nabigu wuxuu marin jiray bihima iyaga ma staaaca intuu awoodo oo min jasadi jirkiisa ka mid a weeyaan yabda wuxuu ka bilaabi jira nabiga bihima iyaga calaa rasihi madaxiisu ka bilaabi jiray iyo weji wejigiisu ka bilaabi jira nabigeena alai slat slam wamaa aqbala wuxuu soo jooda oo dhankaan soo jooda oo min jasadi jirkiisa ka mid a yafcalu wuxuu fali jira nabiga dalika arrinka asaga alaaa maraatin saddex jeer ayuu saa samayn jiray muttafaqun caleyh qaala ahluqa dadka ahluqada waxay yihahdeen annafhu nafdiga nafkhun waa afuufitaan latiifun ee sahlan saasoo kale weyaan bilaa riqin aanan canruuf wadanin saasuu nabiga dhihi jira markuu ariyo saas weyaan kadibna jirkusaa u marin jiray nabigeena ala slat slam xadiidkun afar boqol iyo laba iyo lixdanaad wacan bara bni cazib radi allahu tacala anhuma qal wuxu bara qaala lii rasul rasulka al wuxuu yidhi sala allahu aleh wasalam idaa atayta haddii aad timaaddo madjicaka makaana jiifkaada meeshaad saaxanaysa hadii aad timaadda fatawada' weyse qaada wuduu'aka weysadaada oo kale lisalaad salaada u weyse qaadanaysa weyse weyse qaado caada weeyaan uma intaa kadib dajic u saaxa ilaa shiqika calaa shiqika dhinacaada shiqika dhinacaada alla iman ee midigta u saaxa weeyaan waqul waxaa tidhahdaa allaahuma allahyow aslamtu waxaan u dhiibay nafsii naftayda ilayka adaan kuu dhiibay naftayda rabbiyow wa wajahtu waxaan u jeediyey wejhi wejigaygana ilayka adaan kuu jeediyey wa fawaltu waxaan bandhiga amrii amarkaygana ilayka adaan kuu bandhiga weeyaan wa alja'tu waxaan mxuu ahay ku tiiriyey dahrii dhabarkaygana ilayka adaan kugu tiiriyey oo xaggaadaan soo aadi iyo warahbatan amaba quudarayn rabatan quudaraynan quudaraynaan raxmadaada iyo warahbatan baqitaan aan ka baqa muxuu cadaabkaada ilayka adi xaggaada weeyaan laa malja'a meel la magangalo walaa manja'a meel lagu badbaado minka xaggaada looga badbaado ma jirta ilaa ilayka adi xaggaada mooyane aamantu meel aad alla ugu badbaadi amaad kaga mangeliyo asaga aanan ahayn ma jirto w fafiruu ila allah nacam aamantu waxaan rumay bikitaabi kitaabkaad alladii kitaabkaasoo ansalta aad soo dejisay wabinabiyika nabigaada waan rumay aladii nabigaasoo arsalta aad soo dirtay weyaan fain midta haddii aad ku dhimata arinta ayada oo habeenka asagaad saad ku dhimata midta waxaad ku dhimataa cala alfitrati fitradii islaamnimadii aad ku dhimataa weyaan wajcalhun waxaad ka yeeshaa aakhira maa taquul waxaad tirada wax u dambeeya ka dhig weyaan muttafaqun calayh waa nicmo aad weyn xadiidkun afar boqol iyo saddex iyo lixdanaad وcan aنس رضي الله taعaلى anه aن النبya nabigana sal اه sسم kan wuxuu idaa awa markuu dulmi ilaa firaashi meeshuu ku saaxana qaala wuxuu dhihi jir nabigan aليه sl slam alxamdu mahad lilah alla iskala aladii allahasoo acamana na quudiyey wasaqana na waraabiyey wakafaana na kaafiyey waawaana na soo dumay oo meelaan u dunmana na siiyey waawaana na soo dumay fakam badana miman duul ama qof laa kaafi mid lahu isaga aanan lahayn walaa muwi mid dumana aan lahayn wayaan rawaahu muslim oo ilaahay de mxu ah, subana watacaala dad badan oo ilaahay ku caasi oo mxuu ahaa ilahay aan lahayn badana oo ilaahay mxuu aan haba yaraatee wanaagga isaga aad siinaynin badana weyaan xadiidkun afar boqol iyo afar iyo lixdanaad wacan xudayfata radi allahu tacala anhu ana rasul rasulka all sl slm kaana rasulka alle wuxuu ahaa idaa araada markuu doono an yarquda inuu saxda wadaca wuxuu dhigi jiray yadahu gacantiisa alyumna ee midigta taxta adihi dhafoorkiisa hoostiisa ayuu dhigi dhafoorkiisa hoostiisa ayuu dhigi jiray oo midigtu waa abcan uma yaquul wuxuu dhihi jiray allaahuma allahyow qinii iga badbaadi oo iga kori cadaabaka cadaabkaada iga badbaadi yowma maalin iga badbaadi tabcau cibaadaka addoommadaad soo saaraysa weyaan rawahu tirmidi ayaa xadiidka wariyey wa qaala xadiiun xasan wa rawaahu abu daawuud ayaa wariyey min riwaayati xafsata radia allahu tacala canha wa fiihi waxaa ku sugnaa annahu nabigeena kaana wuxuu aha yaquuluhu mid yidhahda aa maraatin saddex jeer allahuma qinii cadaabaka yowma tabcau cibaadak saddex jeer weyaan xadiidka kitaab dacawaat allabaryooyinka ayuu u kitaabiy kitaabkan weyaan kitaabka waan ka soo baxnay ahaay adkaarti allabaryadaan u gudbaynaa marka allabaryada allah baryitaankiisa subxaana wa tacaala alfaadeeda waa kala duwan yihiin waxyaaba ay xambaarsan yihiin aad ay u badan tahay siyaaq aad u badan waxaa ka mid tawxiidka wa ana almasaajida lilah falaa tadcuu maca allahi axada waxaa ka mid cibaadada walaa tadcu min duuni illaahi maa laa yanfacuka walaa yaduruka waxaa ka mid istiqaafo ilaahay subxana wa tacala in gargaar laga dalbo waxaa weeyaan sida qowlka alla uu yidhi subxaana wa tacaala wadcuu shuhadaa'akum min duuni illah ay istakiiu weyaan tan kale waa su'aal iyo alab udcuunii astajib lakum waxaa ka mid ah annida dhawaaq yowma yadcuukum fatastajiibuuna bixamdihi waxaa ka mid ah ammaan qul idcu llaha aw idcu raxmaan alla ama ammaana ama raxmaan ammaana weeyaan kadalika alqowl dacwaahum ay qowluhum fiiha saas weeyaan macaanidaas kala duwan ayaa ducada qur-aanka markii la yidhahdo iyo kuwo kala ku soo aroortay weeyaan ducada marka booska ay joogto ma sahlano insha allahu tacala adiladeeda waa inoo imaan doontaa baabu almri farid lisfar ayuu u baab yahay biducaai ducaliisfaro iyo wa fadlihi fadliga uu leeyahay iyo wa bayaani maxaa idin qoran wa bayaani baabu baabu اlmri biاdducaa'i iyo wa fadlihi fadliga ducadu uu leeyahay iyo wa bayaani jumalin min adciyatihi ma idin qoranta Eh, sida idiin qoran waa baabu fadli ducaai ducada fadliga ay leedahay iyo wlmri bihi farilis fara weyaan anna waxa ii qoran baabu lmri farliis fara biducaai ducada wa fadlihi intaas waa qoran isku kana sooma waa baab kale asna baabu fadli ducaa waa isku inta hore ka qabsada marka inta dambe aan isku khilaafsanaan dhib ma lahan waa ikhtilaaf tanawuc kan kii tadaadkay maahan baabu amri farid lisfara biducaai ducada lisfara iyo wafadlihi fadliga uu leey ducada wayaan iyo wa bayaani jumalin jumlooyin oo la caddeeya oo min adciyatihi ducooyinka nabigeena ka mid sala allahu alayhi waalihi wasalam bayaani jumalin min adciyatihi sala allahu alayhi waalihi wasalam ayb qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi waqaala rabukum rabbigan wuxuu yidhi idcuunii ituga astajib lakum aan idinka mxuu ajiibi aan idinka yeele waqaala tacala alle wuxuu yidhi udcuu rabbakum rabbigiina tuga tadarucan adinka oo muxuu aha isdulayna iyo wa khufyatan si hoose ilaahay u tuga weyaan inahu alla weyne laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudba weyaan wa qaala tacala alle wuxuu yidhi waidaa sa'alaka haddii ay ku weydiistaan faidaa sa'alaka haddii ay ku weydiiyaan cibaadii addoommahayga canii xaggayga kaa weydiiyaan fa innii aniga oo rabulciza ah qariibun waan dhowahay ujiibu waan ajiibayaa dacwata daaci kan muxuu ahaa ituga ducadiisa waan ajiibaa weyaan idaa dacaani markuu ituga wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi aman yujiibu lmuara aman waa kee yujiibu lmuara aman yujiibu lmuara kan dhibaysan kan ajiiba idaa dacaahu markuu alla baryo oo yakshifu suua waa kumaa yujiibu ajiiba almuara qofka dhibaysan idaa dacahu markuu tuuga oo yakshifu fayda asua xumaanta fayda waa kuma oon alla ahan subana watacaala mid kale ma jir wn waa allah rabuciza weyn subana wataala xadiidku afar boqol iyo shaniyo lixdanaad waa can nucmaan bashiir radi allahu tacala canhuma can nebigu wuxuu ka wariy sal la slm qaal nabigeen wuxuu yidhi adducaau ducada huwa isaga ya alcibaada cibaada weyaan rawahu abu dawuud wtirmidi waqaala xadiiun xasan saix xadidku wa xadiis saxiixa waxaa soo aroray xadiid kalea adducaau mukhu cibaada waa daciif xadiidka isaga weyaan dhuuxa cibaadada weyaan ayaa soo aroortay waa daciif xadii kun afar boqol iyo lixdan iyo lixaad can caaishata radi allahu tacala canha qaalat waxay tihi caaisha kaana wuxuu aha rasul rasulka al sal l slem yastaxibu mid jecel aljawaamica kuwa kulmiyo oo min adducaai ducooyin ka mid ah ducooyinka khayr adduuniya khayr aakhara kulmiyo oo alfaad koobana ku kulmiya nabi kuwaasuu jeclaan jiray wayadac uu iska dhaafi jiray maa siwaa dalika intaa wixii ka soo haray oo kuwa jawaamicd ah ayuu nabiga ku dadaali jiray rawahu abu daawud biisnaadin jayid xadiku xadiid saxiixa waad garanaysaa inuu nabigeen yidhi alayh slat slaam uutiitu jawaamica alkelim kelimaha tirada badan hadal yar oo kooban oo kulmiya ayaa ilaahay uu isiiy subxaana wa tacala waxyaabaha ilahay uu nabigeenna ku sharfay oo ku gooni yeelay ay ka mid tahay weeyaan kelimo yar eray وan aنس رضي الله taعaلى xadيثku أفر بqل iyo todoby لxdanaad weeyaane رضي اللaه taعaلى anه qal وxu yhi aنس kaana wuxuu ahaa أكثaر ducاء النبي nabiga ducdiisa badankeeda wuxuu ahaan jiray sal اله علي sسلم اللaهuma آaتina في الدuنيا xaسنaة وفي الآkhiرaةi xaسنaة وقina cdاaب النار متفق عليه اللaهuma aلhyo aatina na sii fi dunya addunyada xasanatan wanaag nagu sii wa fi laakhirati akhirana xasanatan wanaag nagu sii waqina cadaaba naar naarna cadaabkee naga badbaadi maxaad rabtaa adduun haddii wanaag lagugu sii aakhirana wanaag lagugu sii naaran lagaa badbaadiyey wax kaloo ku dhiman maxaa yihiin weyaan zaada muslimun imaam muslim wuxuu ku kordhiyey fii riwaayati riwaayadiisa qaala wuxuu yidhi wa kaana anasun anas wuxuu ahaa idaa araada markuu doona an yadcuwa inuu ducaysto bidacwatin duca dacaa biha taasuu ku ducaysan jiray wa idaa araada maxaa idiin qoran wa idaa araada markuu muxuu ahay doona an yadcuwa inuu ku ducaysto biducaain ducaana dacaa biha uu ku ducon jiray fiihi dhexdiisa weyaan saas waa idin qorna ayib xadiidkuna afar boqol iyo sideed iyo lixdanaad can ibn mascuudin radi allahu tacala canhu ana nabiya nabigeena sal l slm kaana wuxuu nabigeena yaquulu mid yidhaha allahuma allahyow innii aniga asaluka waxaan ku weydiisana alhuda hanuun baan ku weydiisana rabbiyo watuqa alla ka baqitaan aan ku weydiisanaya walcafaafa dhowrsanaan ayaan ku weydiisanaya walhinaa iyo deeqtoon aan bashar ka deeqtooma rawahu muslim xadiidkun afar boqol iyo sagaal iyo lixdanaad wa can aariq ibni ushaymi waxaa laga wariyey an ari ibn ashyam waxaa laga wariy radi alahu taala anhu qal wuxu ari ibnu ashyam kaana wuxuu ahaa arajulu nin ida aslam markuu soo islaama callamahu nabiyu nabigu wuxuu bari jiray sala allahu alay slam asalaad salaaduu bari jiray uma intaa kadib amara wuxuu fari jiray an yadcuwa inuu ku ducaysta salaada dhexdeeda bi hadi lkalimaat kalimooyinkan kuwana kalimaadka maxay yihiin allahuma kfir lii warxamnii wacaafinii warzuqnii rawahu muslim allahuma allahyow ikfir lii ii dhaaf warxamnii ii naxariisa wacaafinii icafi warsuqnii iyo irsaaq weyaan rawahu muslim wa fii riwaayatin lahu riwaayo imaam muslim uu leey can taariq uu ka wariyey annahu samica nabiy nebigu ka maqlay sal slem wa ataahu asagoo uu yimid rajulun nin faqaala wuxuu yidhi ya rasuula rasuulka allow kayfa aquulu saan dhahaya xiina as'alu rabbii rabbigay markaan wax weydiisana oon alla baryaa maxaan dhihi qaala wuxuu yidhi qul waxaa tidhahdaa allahuma allahi ikfir lii ii dhaaf warxamnii ii naxariisa wacaafinii ii cafi warsuqnii io irsaaq fa ina haaulaa'i kuwan tajmacu laka waxay kuu kulminaysaa dunyaaka adduunkaada iyo aakhiratka aakhirada kuu kulminaysaa weeyaan xadiidku afar boqol iyo toddobaatanaad can cabdilaahi bni camr ibn caas radi allahu tacala canhuma qala wuxu yidhi abdullahi bn camr bn caas qaala rasul lahi rasulka al wuxu yidhi sal slem allahuma alahyow musarifa alquluub ya musarifa alquluub quluubta kii leexinayow sarif u leexe quluubana quluubtanaga calaa taacatika taacadaada ku leexi weeyaan rawahu muslim xadiidkun afar boqol iyo ko iyo toddobaatanaad can abi hurayrata waxaal radi allahu tacala anhu can nebi wuxuu ka wari sal slem qaala nabigan wuxuu yidhi tacawaduu magangalay bilah la weyne min jahdi اlbalaa mashaqada balaayada alla ka magangala jahdi waa mashaqa min jahdi lbalaa mashaqada balaayada alla ka magangala iyo daraka shaqaa'i hoog gaaritaankiisna alla ka magangala shaqaaga waa hooga weeyaan qofki hooga dhuur darraysto wa daraki shaqaa'i hoogitaanka haleelitaankiis daraga waa haleelitaan qofka u haleela wa suu'i lqadaa'i xukunka alla markuu dhaca waxaa weeyaan oy arrintii qadihii u noqda arrin xanuun badan xanuunka asaga ah xumaantiisa ilaahayanu muxuu kaa maangelna weyaan oo alle ka maangala weyaan iyo shamaatat alacdaa cadowga hiishigiisa ood muxuu ahay kugu farxa ayadna waxaa weyaan ilaahay ka maangala muttafaqun calayh nacam suu ilqadaaga waxaa weyaan xukunka markuu dhaca ama khayr buu noqonaya oo bilqadari khayrihi wa sharihi markuu shar noqdo oo wax dhib oo xanuun badan amaba dhibaato ay dhacdo marka asaga waxaa weyaan wixii ka ratima oo waxaa weyaan xumaanta ayada ah amaba xanuunkaas ama dhibaatadaas waxaw ilaahay ka magangala weyaan xadiidkun afar boqol iyo laba iyo toddobaatanaad wacanhu waxaa lawr abi hurera radi allahu tacala anu qal wuxu yidhi abu hurera kaana rasul rasulka al wuxuu ahay sal slm yaquulu mid yidhahda allaahuma allahayow aslix lii ii wanaaji diini diintayda i wanaaji alladii diintaasoo huwa isagaba cismatu amrii amarkayga cuskashadiisa ah amarkayga dhanba meeshuu cuskana waa diin meel kaloo cuskada lama haya mooyaan waaslix lii ii wanaaji dunyaaya adduunkayga allatii fiiha iyada macaashi nolosheeda ay kusugan tahay macaash awlaada lagu dhali waa lagu noolya waa la shaqaysanaa waa lacibaa kada macaashka adduunka lagu sugan yaad aragtaan nacam waaslix lii aakhirati aakhiradii ii wanaaji allatii taasoo fiiha iyada ay kusugan tahay macaadi noqoshadayda meel kaleo loo noqona lama hay aakhiron baa loo noqoni meeshaadna ii wanaaji weeyaan soomaalida waxay yidhahdeen caws jilaal waa lama horaan kale weeyaano meel kale oo muxuu loo noqona lama arko waa aakhiro waa marka aakhirada in lagu suubiyo wax walba iyadaa ka qiimo badan wajcal yeel rabbiyo alxayaata nolosha ziyaadatan ziyaada io dheeri li aniga fii kulli khayrin khayr la arka meel aan ku ziyaadsaday ilahay iga dhig weyaan wajcal ka yeel almowta geeridana raaxatan raaxa aan ka raaxaysta lii aniga min kulli sharin shar la arkay dhib kasta aan kaga raaxaysta ilahay igaga dhig weyaan rawahu muslim xadiidka kun afar boqol iyo saddexiyo toddobaatanaad wa can caliyin radi allahu tacala anu qal wuxu yihi cali sayid cali weyaan qaala lii rasul rasulka wuxu yihi sal slem qul waxaa tidhahdaa allahuma alehw ihdinii ihanuuni wasadidnii itoosi weeyaan wa fii riwaayati riwaayadna allahuma alehyow inii aniga asaluka alhuda hanuun baan ku weydiisana wasadaada toosnaan baan ku weydiisana rawah muslim xadiidkun afar boqol afar iyo toddobaatanaad wacan anas ibn maalik radi allahu tacala canhu anas kaana rasul rasulka al waxay sal slm yaqulu mid yihahda allaahuma allahyw inii aniga acuudu bika waxaan kaa magangalaya min alcajzi cajislownnimo iyo cajis baan kaa magangalaya iyo alkasal wahsi iyo aljubni mxuu ahaa fulaynimo iyo alharami duqnimada aadka u weyn oo mxuu ahay gabowga dee mxuu aha qofka u catatabo iyo albukhli bakhaylnimo wa acuudu bika waxaan kaa magangalaya min cadaab alqabriga iyo acuudu bika waxaan kaa magangalaya min fitnati lmaxyaa nolosha fitnadeeda iyo walmamaat geerida nolosheedaan kaa magangalaya wa fii riwaayatin wadalaci dayni daynta culayskeedaan kaa magangalaya wa halabati rijaali rag inay iga qaalib noqdaan oo lidulmiya oo muxuu ah liga adkaado intaasna rabbi kaa magangalaya rawa muslim maxaa yeele markii laga adkaado lagu dulmiya xataa cibaadadaada waa mxuuah waa qalloocani mararka qaar waxaa laga ya inaad xumaan ku dhacdo oo dembi weyn aad gasho weeyaan xadiidkun afar boqol iyo shan iyo toddobaatanaad wacan abi bakrin waxaa laga wara sidiiq radi allahu tacala canhu anahu abuu bakr qaala wuxuu yidhi rasul rasulka wuxuu yidhi sal slem callimnii nabi allow ibar ducaaan ducaa ibar adducaan ku ducaysa bihi isaga fii salaati salaadayda qaala wuxuu yidhi nabigeena calayhi sala slam qul waxaad tidhahdaa allahuma allahyw innii aniga dalamtu waan dulmiyey oon ku gardarooday nafsii naftayda dulman gardara iyo dulmi kaiiran aad u badan walaa yakfiru ma dhaaf adunuuba dunuubtan ilaa anta adi mooyane faqfir lii idhaaf maqfiratan dembidhaaf oo min cindik xaggaada ka ahaaday warxamni rabbi uu ii naxariiso innaka adiga anta alhafuuru mid dhaafid badan ayaa ta arraxiimu naxariis badan muttafaqun calayh riwaayata wafii beyti ducada ayada gurigayga aan ku dhaha weyaan markaan gurigayga aan ku tukana oon gurigayga mxuu aan jooga duca aan ku ducaysto ii sheeg weyaan waruya la wariyey ulman kaiira waruwiya waxaa la wari kabiira dulman kabiiran iyo dulman kaiiran kaiiran waa badnaan marka iaa ku jirto kabiirana weynaan weeyaan biha mualaa wa bilba muwaxada fayanbaqii waxaa haboon ule imam nawwi caleh raxmatullah an yujmaca baynahuma in kabiiran kaiiran laisku daro oo la dabadhiga ayaa wanaagsan weyaan fayaqulu yihahdo inii dalamtu nafsii dulman kaiira kabiira inuu yihahdo ayaa haboon u leeyahay xadiidkun afar boqol iyo lix iyo toddobaatanaad an abi hurayraa an abi muusa waxa lgu radi allahu tacala an nabi wuxuu ka uri sal slam anahu nabigeena kaana wuxuu yadcu mid ku ducaysta bihada ducaa ducadan uu ku ducaysan jiray wuxuu dhihi jiray allaahuma allah ikhfir lii dhaaf khaii'atii gefitaankaygii dhaaf gefkaygii dhaaf iyo wajahli jaahilnimadayda ii dhaaf iyo waisraafi xadgudubkayga ii dhaaf oo fii amri amarkaygaan ku xadgudba wamaa na ii dhaaf anta adiga aclamu aad iga ogaal badanta bihi isaga minii xaggayga allaahuma allah ikhfir lii ii dhaaf jiddii dadaalka wixii dhab iga ah oo dhabnimo aan u qabtay iga dhaaf weyaan oo muxuu u kasa iyo wahasli iyo waxyaabaha dheleel iyo ciyaaryaar anuu mxuu samayn anu qabtaan ii dhaaf weyaan wa khaa'i gafkayga ii iyo wacamdi kaskayga ii wa kullu daalika intaasoo dhanna cindii agtayda ahaata weyaan inta ayadaaba agtayda waa ahaatay allahuma alla ikfir lii idhaaf maa qadamtu waxaan hormarsaday wamaa akhartu waxaan dimarsaday oo dembi iyo xumaan ah wamaa asrartu waxaan hoosu dhigtay oon siraystay iyo wamaa callantu waxaan bannaanka so dhigtoon daahirsaday public aan ka dhigay wamaa shayna ii anta adiga aclam adiga ogaal badan bihi isaga minii xaggayga anta adiga almuqadimu mid dadka khayr u hormaray oo janno u hormaray ayaa tahay wa anta almuahiru qofkii muxuu ahaa qalloocdana waxaa weeyaan adiga ayaa muxuu ahaa dhankaas wa anta almuahiru mid dib u dhiga ayaa tahay weyaan wa anta adigana calaa kulli shayin shay arkaba qadiirun qaadir mid awood ayaa tahay muttafaqun calayh marka qofka inuu muxuu aha allah subxana watacala taakhiiriyo taakhiirka isaga waxaa weeyaan iraada kowniya lakiin iraada sharciya ma ahan weyaan iraada sharciya ma ahan xadiidkun afar boqol iraada kowniya iraada sharciya waxaa aad muxuu loogu kala fahmi karaa baab acaqaa'id marka laga hadla insha allahu tacala kole waa la ahriya caqaa'idda markaas aad loo fahmi karaa weeyaan xadiidku afar boqol iyo toddoba iyo toddobaatanaad can caaishata radi allahu tacala anha ana nabiya nabigana sal slm kana wuxuu yaquul mid yihahda fi ducaai ducadiisa allahuma allay innii aniga acuudu bika waxaan kaa mangalaya min shari maa calimtu waxaan ogsoona shartoodaan kaa mangalaya wa min shari maa lam acmal allahuma alla inii aniga acuudu bika waxaan kaa mangalaya min shari maa camiltu waxaan qabtay oon shaqeeyey shartoodaan kaa mangalaya wa min shari maa lam acmal wax aan aan qabanin shartoodan aan kaa mangalaya rawahu muslim wtaquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum haasa mararka qaar waxaa laga yaaba dad kale dhibaato ay la imaadeen dembi ay la imaadeen in adiga lagu mxuu ahaa dhibaataya laga yaaba marka sharti aniga aan gacmay kula imaaden oon mxuu ahaa oon sameeyey iyo tii dad kale ay sameeyeen shartooda ilah waan ka amangalaya weyaan xadiidkuna afar boqol iyo sideed iyo mxuu n cumar radi alahu taala anhuma qal cbdulahi bn cumar kaana wuxuu ahaaday min ducaai rasul rasulka ducadiis waxaa ka mid ahaa allahuma alh inii adiga acuudu bika waxaan kaa mangalaya min zawaali nicmatika nicmadaad inay iga zuusha aan kaa mangalaya caafimaad risiq wanaag mxuu ahay toosnaan ayaan haysta inay iga zuushaan rabbi o mxuan kaa mangalaya wa taxawul caafiyatika mxuu ahay badbaadadaada inay iga mxuu ahay wareegtana waan kaa mangalaya wa fujaa'ata niqmatika argudashadaada iyo cuquubadaada inay isoo kadiisana waan kaa mangalaya iwa jamiici sakhatika caradaada dhammaanteed waan kaa mangalaya rabbi rawahu muslim xadiidkun afar boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad can zayd bn arqam xaligu radi allahu tacala anhu qala wuxu zayd bn arqam kaana wuxuu aha rasul rasulka all sal l slm yaquulu mid yihahda allahuma allahyw innii aniga acuudu bika waxaan kaa mangalaya min alcajzi cajislownnima iyo cajis baan kaa mangalaya iwo alkasal wahsi iwo albukhli bakhaylnima iwo alharami doqnimada aadka u weyn iwo cadaab alqabriga allahuma allahw aati sii nafsii naftayda taqwaha baqitaankeeda inay kaa baqdo kaa taqwa sii weyaan adi ay kaa cabsato weyaan wazakiha ilaahu ahir oo nadiifi anta adiga khayru man zakaha mid daahirkan ugu khayr badan ayaa tahay anta adiga waliyuha weligeeda ayaa tahay wa mawlaaha gargaaraheedana adiga weyaan naasirkeeda adiga weyaan allahuma alah inii aniga cuudu bika waxaan kaa magangalaya min cilmin cilmi laa yanfac waxba aan tarin cilmi aan wax tarin waad garanaysan kanaan lagu camal falaynin la faafinaynin dan laga gelaynin janno lagu gelaynin kaas weyan kaas isaga kan ilahay uu ka magangalaya nabigeena alai slat slam min qalbin qalbina waan kaa maangalaya laa yakhsha aan khushuucaynin wamin nafsin nafna laa tashbac adduun aan ka dhargaynina muxuu ahaa waan kaa maangalaya wamin dacwatin ducao laa yustajaabu laha aan la ajiibaynin ilah waan kaa maangalaya rawa muslim ducada marka waxyaabaha lagu aqbalo waxaa ka mid ah inuu qofka inuu qofka islaax la imaado ikhlaas inuu la imaado cafwan ayaa ka mid ah inuusan degdeg degdegin intuu ducays ducays markuu ducayso ducaysto uusan dhihin ilahay baan barya subxana wa tacala ligama ajiibin inuusan dhihin isticjaalkaas weyaan inuu isna iska ilaaliyo kadalika waxaa ka ah, inuu khayr ku ducaysto oo shar ilahay uusan ku baryin subxana wa tacaala cunad uu qofka inuu diib ka dhigo wax wanagsan ay noqdaan arrimahaas oo dhan ayaa keena ducada qofka in la aqbalo weeyaan marka arrimaha in lagu dadaalo waa shay loo baahan yahay xadiidka kun afar iyo sideetanaad wa ibn cabaas radi allahu tacala anhuma ana rasuula rsulka sal slam rasuulka alleh yaquulu mid yidhahda allaahuma allahi laka adiga ayaan aslamtu isu kaa dhiibay oon ku hogaansamay wa bika adiga ayaan aamantu ku rumeeyey wa calayka adiga dushaada ayaan tawakaltu tala saartay wa ilayka adiga ayaan anabtu kuu soo laabtay wa bika awooddaada ayaan khaasamtu cadowga cadowgayga iyo cadowgaada kula dooday weeyaan oon kaga hortagay wa ilayka adiga xaggaada ayaan xaakamtu ku xuguntamay weyaan fakfir idhaaf lii aniga maa qadamtu waxaan hormarsaday iwama ahartu waxaan dibdhigtay iwama asartu waxaan siraystay iyo wamaa waxaan muxuu ahay kor u qaatay anta almuqadimu allihii hormarya ayaa tahay wa anta almuahiru dibdhiga ayaa tahay laa ilaaha ilaa anta ilaah xaq lagu caabudo onaad ihana rabbi oma jira weyaan zaada bacdu ruwaati ruwaayadda qaar waxay kordhiyeen ruwaadda qaar waxay kordhiyeen walaa xawla xeelad iyo walaa quwata awoodna nooma sugan ilaa billaah alla weyne muttafaqun caleyh xadiidkun afar boqol iyo ko sideetanaad can caaishata radi allahu tacala anha ana nabiya nabigeena sal slm kan wuxuu nabigeena yadcuu mid ku ducaysta bihaulaai alkelimaat kelimooyinkana kuwana allahuma allayu inii aniga acuudu bika waxaan kaa magangalaya min fitnati naar fitnada naartaan kaa magangalaya wa cadaabi naari cadaab naarkan waan kaa magangalaya naarta cadaabkeeda wa min shari alhinaa mxuu ahayd hodannimada sharteedaan kaa magangalaya walfaqri faqriga mxuu ah shartiisaan kaa magangalaya rawahu abu dawud ayaa xadidku wariyey watirmidi wa qala xadiidun xasanun saxiix wa hada lafd abu dawud xadidka wa xadiid saxiix weeyaan xadiidka kun afar boqol iyo labi sideetanaad can ziyaad ibni cilaaqata waxaa laga wariyay can ammihi wa huwa quطbatu bni malikin radia allahu tacala anhu qaala wuxuu yidhi kaana nabiyu nabig wuxuu sal slam yaqulu mid yidhi allahuma allahi innii aniga acuudu bika waxaan kaa magangalayaa min munkaraati alakhlaaq akhlaaqda munkaryaalkeedaan kaa magangalayaa iyo walacmaali shaqooyinka iyo acmaasha la qabta munkaraadkeedaan kaa magangalaya iyo xumaanyaalkeeda iyo walahwaa'i hawada munkaraadkeedaan kaa magangalaya weeyaan rawahu abu dawud iyo xadidka weri qaala wuxuu yidhi xadiidun xasan xadiidka waa xadiid saxiix weeyaan xadiid kun afar boqol iyo saddex iyo siddeetanaad wa can shakal ibni xumaydin qaala wuxuu yidhi qultu waxaan ya rasuul allahi callimnii ibar ducaan duca ibaro duca ibar qaala wuxuu yidhi nabigeena alai sla slm qul waxaad tidhahdaa allaahuma allahw innii ani acuudu bika waxaan kaa maangalayaa min shari samcii maqalkayga shartiisaan kaa maangalayaa dhegtayda iyo maqalkayga sharteeda shartayladaan kaa maangalayaa wa min shari basari aragayga shartiisaan kaa maangalayaa wa min shari lisaani carabkayga shartiisaan kaa maangalayaa wamin shari qalbii qalbigayga shartiisaan kaa magangelaya wa min shari maniyi minidayda mxuu aha iyo minida aan mxuu ahaa qofka ilahi uu ku abuuray sharteeda zina iyo balaaya qof ku ridi karta ciyadan bilah rawah abu dawud tirmidi qala xadiisan xasan weyaan xadiiku xadiis saxiixa ah. xadiidkun afar boqol iyo afar iyo sideetanaad wacan anas radi allahu tacala an nabiya nabigeena sal slam kaana wuxuu nabigeena yaquulu mid yihahd allahuma allahy innii aniga acuudu bik waxaan kaa maangalaya min albarasi barasaan kaa maangalaya wljunuun waalina waan kaa maangalaya wljudaam judaamna waan kaa maangalaya wasayi asqaam iyo cudurada xunoo dhan kaa maangalaya rawahu abu daawuud biisnaadin saxiixin weyaan xadiku xadii saxixsna xadiidkun afar boqol iyo shan iyo sideetanaad an abi hurayrata radi allahu tacala anhu qala wuxu yh abu hurayra kaana rasul rasulka al sal slm yaquulu mid yidhahdo allahuma alehu inii ani acuudu bika waxaan kaa maangalaya min aljuuc baahi ayaan kaa maangalaya fainahu baahida bisa waxaa xumaan badnaaday oo baas lahaaday adajicu wax qofka muxuua la jiifgalo baahi ugu baas lahaatay weyaan qofka ma saxan karo wacuudu bika waxaan kaa magangalaya min alkhiyaana khiyaanana waan kaa magangalaya fa inaha khiyaanada bi'sat ilbiaana wax qofka la saaxiba oo saaxiib hoosaada la noqda khiyaana ugu xumaan badan weyaan ugu baasnimo badan rawahu abu dawud ee xadidku wariyey biisnaadin saxiix xadiidku xadiid xasana xadiidkun afar boqol iyo lix sideetanaad waan caliyin radi allahu tacala anhu waan caliyin sayid cali waxaa le radi allahu tacala canhu ana nin la kitaabeeyey mukaatabka waxaa weeyaan xuriyadiisa ayaa waxaa lagu xiray xoolo go'on waxaa la yidhi haddii aad waa adoon haddii aad muxuu ahay maal intaas keento ood muxuu ahaa boqol kun aad keento xur baa tahay weyaan mukaatabka waa ninka noocaasa waa addoon waxaad leeyahay boqolkaas kunkeen waan ku xuraynaya saas ku xuroobaysa mukaatab ayaa loo yaqaana weyaan wacan cali radi allahu tacala anu anna mukaataba nin muxuu ahaa laqoor xiray oo ah eh, isfuro la yidhi ayaa ja'ahu u yimid fa qaala wuxuu yidhi innii aniga cajaztu waxaan ka cajizay can kitaabatii kitaabadii iyo mxuu ahay isfurashadii xoolihii liga dalbay oo inaan isku xuray liga dalbay ayaan ka cajizay faacinnii igu kaalmay qaala wuxuu yidhi koley u kaalmay abcan wuxuu awooddiis markuu u sheegay wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi alaa ucallimuka maankubara kalimaatin kalimooyin maankubara allamaniihinna ayuu ibaray rasul rasulka all u ibaray sal slam low kaanat haddii ay ahaan lahayd calayka dushaada milu jabalin buur oo kale milu jabalin buur oo kale oo daynan dayn ah addaahu allaahu ilahay uu kaa guda canka xaggaada makuu qul waxaad tidhahdaa allaahuma alehw ikfinii igaga kaafi bixalaalika xalaashaada igaga kaafi can xaraamika xaraamtaada igaga kaafi weyaan waaqninii igaga deeq bifadlika fadligaadan canman siwaaka dadka adig kaa soo haray rabbiyow igaga deeq weyaan rawahu tirmidi waqaala xadiiun xasan xadiidka waa xadiid xasana weyaan xadiidkun afar boqol iyo toddoba iyo siddeetanaad wa can imran waxaa lagu ibni xusein radi allahu tacala anhu ana nabiya nabigeena sal slm callama wuxuu baray abaahu xusein ayaa waxaa la baray abaahu abiis oo xuseyn ahay ayaa waxaa la baray limatayni nabigaa bara ala sl laba kelima ayuu baray laba eray oo yadcu bihima oo ku ducaysta maxay yihin labadaa kelima allahuma alhimnii alhimnii igu ilhaami oo igu hanuuni rushdu hanuunkayga wacadnii iga badbaadi min shari nafsii naftayda sharteeda rawahu tirmidi ee xadiidku wariyey wa qaala xadiidun xasan xadidku xadiid daciif weyaan lakiin axaadiista kale oo tirada badnayd ayaa nagaga filan weyaan xadiidkun afar boqol iyo sideed iyo siddeetanaad wacan abilfadli waxaa laga wariyey fadli aabihiis alcabaas ibni cabdilmualib waa nabigeena ala sl adeerkiis radia allahu tacala anhu qaala wuxuu yidhi cabaas bn cabdilmualib qultu waxaan idhi ya rasul rsulka allow callimnii ibar shayan shay as'alu aan weydiiso hu shayga asaga allaha alla weyne tacala kor ahaya qaala wuxuu yidhi nabigeenna sala allahu alay ali waslem salu llaha ilaahay weydiista alcaafiyata badbaada weydiista addunya akhra wey in limi badbaadiyo famakadtu waan nagaaday ayaaman maalmo ayaan nagaaday uma intaa kadib ji'tu nabigaan imid ala sla slam faqultu waxaan idhi ya rasul rsulka allow callimnii ibar shayan shay asaluhu asalu aan weydiiso hu shayga asaga allaha alla weyne tacala kor ahaya qaala wuxuu yidhi lii aniga wuxuu ii yidhi yaa cabaasu cabaasow yaa cama rasuulilah rasuulka alle adeerkiisow e salu llaha alla weydiista alcaafiyata badbaado weydiista fi dunya addunya walakhirati akhiraba alla weydiista weyaan rawahu tirmidi ee xadidka wariy waqaala xadiidun xasanun saxiix weyaan xadidka waa xadiid saxiixun biuruqihi xadiidkun afar boqol iyo sagaaliy siddeetanaad can shahar ibni xawshab waxaa laga wariyey qala wuxuu yidhi shahr qultu waxaan idhi liummi salamata um salm waxaan ku yidhi umlmuminiin wey radi allahu tacala anha ardaha yaa uma almuminiin um almuminiinay muminiinta hooyadeeday maa kaana muxuu ahaaday akaru ducaai rasu rasuulka alle ducadiisa badnaanteeda idaa kaana markuu aad cindaka agtaada maxaa ugu badnaa weyan duca uu nabiga ku ducayst tee u badnayd qaalat waxay tihi kaana wuxuu ahaaday akaru ducaa'ihi ducadiisa muxuu ahayd teeda badan wuxuu dhihi jiray yaa muqaliba alquluubi habit qalbii calaa diinik yaa muqaliba alquluubi allihii quluubta rogrogow habit ku sug qalbi qalbigayga calaa diinika diintaada ku sug weyaan rawahu tirmidi ee xadidka wari waqaala xadiidun xasan riwaayaad kale waxaa jira ay weydiinaysa muxuu ahaa saxaabiyaadka mid ka mid a muxuu ina caaisha eedan fila ay weydiinaysa oo arrintaida maxad allah subxana wa tacala daa'iman oo abadan u weydiisata yaa muqaliba alquluub markaasuu wuxuu cadaynay alai slat slam quluubta bini aadamka inay ku sugan laba farood oo faraha alla dhexdooda ka ah. meel alle meeshuu rabana uu gidina weeyaan maanta mid gaal ahay ayaa muslim noqonaa mid muslima wuu gaaloobaya marka qofki inuu qalbigiisa allah kusugo iimaanka ood qalbigiisa mxuua taacada ku suga ood macsiyada ilaahay uusan u leexin iyo xumaanta inuu ilahay qofka weydiista weeyaan wax loo bahanya waana soo marnay yaa musarifa alquluubi sarif quluubana calaa aacatik haddaan soo marnay weyaan xadiid kun afar xadii kun afar boqol iyo sagaashanaad miya iskoo iyo sagaashanaadba xadii kun afar boqol iyo sagaashanaad waan abidarda waxaa lagu radi allahu taala anhu qal wuxu abu darda qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal l slem kaana waxaa ahaaday min ducaai daawuuda nebi daawuud ducadiis waxaa ka mid ahaaday allaahuma allahyow inii aniga asaluka waxaan ku weydiisanaa xubaka jacaylkaada wa xuba man yuxibuka qofku jacaylkiisun waan ku weydiisanaya wlcamal camal ayaan ku weydiisana aladii camalkaasoo yubaliqunii i gaarsiiya xubaka jacaylkaada allahuma ale ijcal ka yeel xubaka jacaylkaada axaba ilayi mid la kala gacaylo badan yahy min nafsi naftayda iyo waahli ahalkayga wa min almaai albaaridi iyo biyaha qabo weyaan rawahu tirmidi waqala xadiiun xasan xadiidka waa daciif sanad ahaan laakiin macaanida waxaa xadiidka xambaarsan yahay axaadiis badan oo tiro badan ayaa ku soo aroortay weyaan marka macno ahaan waa macno sax weyaan laakiin xagga sanadka ma sugna weyaan xadiidkun afar boqol iyo kow iyo sagaashanaad an anas radi allahu tacala anhu qala wuxu yidhi anas bn malik qaala rasul rasulka al wuxu yidhi sal slem aliduu war daa'ima oo laazima oo ku celceliya bi ya da aljalaali wاlkraam ya da ljalaali weynaanta midka uu saaxiibka ahayow iyo wlkraami karaamaynta kii uu saaxiibka ahayow noo naxariiso oo na karaamay oo na wanaaji marka kelimada ayad in lagu celeliya ayuu nabigeena calayhi salaat salaam saxaabada fari weeyaan weliba aad loogu laazimo oo lagu celeliya waan ya da aljalaali walikram ya da aljalaali ikram ya da aljalaali ikram rawahu tirmidi ayaa wariyey warawaahu nasaa-in wuu wariyey min riwaayati rabicata ibni caamir asaxaabiy buu ka wariyey qaala alxaakim imaam xaakim wuxuu yidhi xadiiun xadiiun saxiixu lisnaad xadii sanadkiisu saxiixi weeyaan alidu markuu yidhi bikasri laami laamta oo lahoos dhaba wa tajdiid daaidaad oo muxuu la shido almucjamata ee dhibacdala macnaahu macnihiisu wuxuu yahay ilzamuu warlaazimay hadihi dacwa dacwadaas oo waxaa weyaan ya da jalaal ikram laazima weyaan waaru minha badya weyaan xadidka xadii saxiix bishawaahidihi xadiidkun afar boqol iyo laba iyo sagaashanaad can abi umamata waxaa lagu radi allahu tacala anhu qal wuxu abi umama dacaa rasulla rsulka alle wuxuu ku ducaystay biducaa'in duca kaiirin ee fara badan lam naxfad aanan ka xifdin minhu xaggiis shay-an shay qulnaa waxaana yidhaha rasul lahyow dacawta waxaad ku ducaysay biducaa'in duca kaiirin ee fara badan lam naxfad minhu shayan waxbana aan ka xifdinin faqala wuxuu yidhi alaa adulukum idin sheega oo ma idin tusiya calaa maa shay ma idin tusiyaa yajmacu kulmiya dalika arrinkaas iyo ducooyinkaas kullahu dhammaantiis taquul waxaad leedahay allaahuma allahyow inii aniga asaluka waxaan ku weydiisanaa min khayri maa shay khayrkiis aan ku weydiisanaa sa'alaka uu ku weydiistay minhu isaga xaggiisa nabiyuka nabigaada muxamadun ahaa sal slam acuudu bika waxaan kaa magangalaya min shari maa shay baan kaa magangalaya istacad uu ka magangalay minhu xaggiisa nabiyuka nabigaada muxamedun ahay sal slam wa anta almustacaanu adiga ayaa midka la kaalmaysta wa calayka albalaaqu gaarsiina dushaada ahaata weyaan wanaag muxua ah qofka la gaarsiiyo walaa xawla xeelad walaa quwatana nooma sugnaanin ila bilah la weyne mooyn rawahu tirmidi qala xadiiun xasan xadiidka waa daciif weyaan axaadiista marka kale oo tirada badan oo saxiixa ah ayaa nagaga filan weyaan xadid kun afar boqol iyo saddex iyo sagaashanaad an mascuud radi allahu tacala anhu qala wuxu yh mscuud kaana wuxuu ahaaday min ducaai rasul rasulka ducadiis waxa ka mid ahaa allahuma allayu inii aniga asaluka waxaan ku weydiisanaa muujibaati raxmatika raxmadaada waxyaabaha waajibiya ayaan ku weydiisanaa inaad naxariisato waxyaabaha waajibiyo oo keena ayaan ku wacazaa'ima makfiratika dembi dhaafkaada waxyaabaha waajibiya ayadna waa ku weydiisana weyaan wasalaamata ka badbaaditaan laga badbaada min kulli imin dembi la ark laga badbaado walhaniimata laga haniimayso oo laga fara qabsada min kulli birin wanaag la arko walfawza liibaan lagu liibaano biljannati janna lagu liibaano iyo wanajaata ka badbaad laga badbaada min annaar naar laga badbaada weyaan rawahu alxaakim baa wariyey abu cabdilah wa qaala xadiiun saxiixun cala sharti muslim xadidka waa xadii daciif jiddan weyaan daciifun jiddan marka xugun laga qaadana ma lahan xadiis kale oo saxiixa ayaa la qaadana weyaan baabu fadli ducaai ducada fadligeeda ayuu baab yahay bidahri اlhaybi maqnaanta dusheeda mxuu ah laga duceeyo oo qofkii oo maqan loo duceeyo alla loo barya subxana wa tacaala fadliga ku soo arooray ayuu baabi baabkan weyaan qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi waaladiina akhyaartii iyo muminiintii jaa-uu yimaadeen min bacdihim kuwaas gadaashood yaquuluuna waxay leeyihiin rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga nagow ikfir lanaa noo dhaaf waliikhwaanina walaalahanaga aladiina kuwaas sabaquuna nagaga hormareen biliimaani iimaan nooga hormareen shiicada waad aragteen haddii ayna alladayaan saxaabadii kuwii mxuu ahaa ummadda ugu khayrka badnaa weyaan marka qof kasta oo mumina waxaa muhiima in dadka muslimiinta ka horreey walow mxuu ahaa dhowr sanaba kaga horreeyeen islaamnimada iyo mxu dada kaga horreeyeen inaad alla u baryo subxana wa tacala waladiina jaءuu min bacdihim yaquuluuna rabbana اkfir lana walikhwanina aladiina sabaquna biاliimaan wla tajcal fii quluubina hila liladiina aamanuu rabbana inaka ra'uuf raxiim waqaala tacala wuxuu yidhi wاstafir dembidhaaf u weydiisa lidambika dembigaada walilmuminiina muminiintana dembidhaaf u weydiiy uwa muminaatmuminaadka gabdhaha muminaadka weeyaan waa la rumeeyey wa qaala tacala l wuxuu yidhi ikhbaaran asagoo ka warrama can ibraahiima nabi ibraahim sala allahu alayh wasalam rabbanaa nabi ibrahim baa dhihi rabbanaa rabbiyo rabbiga nagow ikfir noo dhaaf ikfir dhaaf lii aniga iyo waliwaalidaya labadii dhasho i dhaaf walilmuminiina muminiinta yowma maalin yaquumu istagaal xisaabu xisaabta ay istaagta weeyaan intaas ducadan uu mxuu ahay labada waalid u ducayna aabbihiis dee gaalnimo ku dhintood garanaysaan falama tabayana lahu anahu caduwu lilaahi tabara'a minhu wma kaana istikfaaru ibraahima liabihi ilaa can mawcidat wacadaha iyah falama tabayana lahu anahu caduwu lilaahi tabara'a minhu markii aad u ducoynayey khayr buu ka rajaynayey markii dambe muxuu inuu cadow alla u markuu ogaaday wuu ka bari noqday weyaan siduu rabbigan cadday subxaana wa tacaala qof mumin qof gaal inuu duceeyo lama ogola oo khayr janno iyo ugu duceey dabcan inaad ilahay soo hanuuniyo nacam waa asalay leedahay abu hurayra waad garanaysaan allahuma hdi uma abi hurayra hooyadiis waa ti mxuua ilaahayd nabiga ad u barya subxana wa tacala markuu ka dalbaday kadib marka qofka allahuma aciza hada diin biaxad alcumarayn waad garanaysaan waxaas kulli waa jiro weyaan lakiin in janno qof loogu duceeyo oo dembilaaf loogu duceyo isagoo gaal ah lama ogola weeyaan xadiidku afar boqol iyo afar iyo sagaashanaad wa can abi darda waxaa ley radia allahu tacala canhu anahu abidarda samica rasulah buu ka maqlay sal slm yqul rasuulka alloola maa min cabdin adoon ma jiro musliman muslima yadcuu u duceey liakhiihi walaalkiis bidahri lhaybi walaalkii ula dhashay bas maahan waa qof kasta muslim waa in bidahri lhaybi maqnaan dusheed oo asagoo ka maqan u duceeya ilaa haddii ay arrintaa dhacda qaala wuxuu yidhi almalaku malagii wuxuu ku dhahaa walaka adigana bimilin sidoo kalea kuu sugan weyaan jannaad u ducaysay aadna jannaad leeda ducadiis waa la aqbalaya rawahu muslim xadiidku afar boqol iyo shan iyo sagaashanaad canhu waxaa laga weri abi darda radi allahu tacala anhu ana rasul rasulka sal slm kaana waxaa yaquulu mid yidhahda dacwat lmari qofka ducadiisa almuslim ee muslimka liakhihi walaalkii u duceeya bidahri alghaybi maqnaan dhabarkeed ugu duceeya asagoo ka maqan mustajaabatun waa mid la ajiibo weyaan cinda rasihi madaxiisa waxaa ahaaday qofka ducayna malakun malag baa ahaaday mukalun loo xilsaaray kulamaa daca mar alla markuu ducooya liahihi walaalkiis bikhayrin khayr qaala almalaku malag wuxuu le almukala loo xil saaray bihi isaga aamiin ayuu leey weyaan ay allahuma istajib ilahay oo ka ajiib weyaan walaka adigana waxaad leedahay bimilin sidoo kale ayaad leeda weyaan milkiis ayad leeda rawa muslim baabu masaa'ila baabun fii masaa'ila masalooyin ayuu u baab yahay oo masalooyin oo min aducaai ducada ka mid ah ayuu baabkan u baab yahay weyaan xadiidkun afar boqol iyo lix iyo sagaashanaad wacan usaamata waxaa lagu ibn zaydin radi allahu tacala canhuma qala wuxu yhi usama ibn zayd qaala rasul rasulka wuxuu yihi sala allahu aleyh wasalam man sunica qofka loo sameeyo oo loo fala ilaahi isaga macruufun wanaag oo faqaala yidhahda lifaacilihi qofka u sameeyey jazaaka allahu khayran khayr allaha kugu jazeeyo oo ku muxuu ahay ammaanti iyo mahaddi meeshii la raba waa gaarsiiye wey rawahu tirmidi ee xadiidka wariyey wa qaala xadiidun xasan lidalika marka qofka wanaag uu kuu sameeyo sida asalka ah jazaaka allah khayran wayaan eh, carabta iyo dadka muxuu ahaa waxaa u badan inay yidhahdaan shukran marka qofka aad wax siiso inuu shukran yihahda wax waarid maha wax jiran maaha sida saxda waxaa weyaan jazaaka allahu khayran marka waa wax aad u weyn waana muxuu aha wax qiimo badan marka in hadyiga nabiga lagu dadaalo calayh salaat slaam oo waxaa weyaan jazaaka allah khayran ta lagu dadaala ayaa loo baahanya xadiidkun afar boqol iyo todobiyo sagaashanaad wacan jaabirin radi allahu tacala anhu qala wuxu uhi jaabir qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal allah alay slam laa tadcuu war ha ku tugina walaa tadcuu ha ku habaarina calaa anfusikum nafyaalkiina habaarin laa tadcuu ha habaarina calaa anfusikum nafyaalkiina habaarina weyaan naftiina habaarina walaa tadcuu ha habaarina calaa awlaadikum awlaadiina habaarina weyaan walaa tadcuu calaa amwaalikum maalkiina ha habaarina laa tuwaafiquu yadan waafaqine min allah alla weyne saacatan saacad oo yus'alu fiiha la weydiista caaan siisma la weydiisto oo fayastajiiba lakum kadibna aad idinka ajiibo weyaan oo habaarkii uu ku dhaca naftii iyo maalkii iyo awlaaddii iyo waxaa weyaan khayrkii ilahay u kusi subana wataala aad habaartay aad ku dhaca khatar weyaan marka habaarka qofka inuu carabkiisa barin lidalika carabtu waad aragteen qofka kama maqli xataa qofka ay u xanaaqsan yihiin maxay yidhahdaan allah yaadiik ya annagana <laughs> dhulka allah kula gooye ayagana waxa allah yaadiik wa qofkii laba qofoo dagaalamaya mxuu ahaa cigaal isla dhici ama ul isla dhici oo allah yahdiik allah yahdiik laad arkaysa wax lala yaabo ama isfeerayso allah yahdiik feerka markuu dhiibo wuxuu le allah yahdiik <laughs> waa imtixaan imtixaan weeyaan runtii la yaab waa carrabkoodii akheerka iska bartay xadiid kun afar boqol iyo todoba iyo sideed iyo sagaashanaad wa can abi hurayrata radi allahu tacala an rasuula rasulka al sal slam qaala wuxuu yidhi aqrabu maa yakuunu intuu ahaada intuu ugu dhowaan badan yahay alcabdu adoonka min rabbihi rabbigiisa wa huwa isagana saajidun isagoo sujuudsan weeyaane faaktiruu badi aducaa ducada badi rawah muslim xadiidkun afar boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad wacanhu waxaa laweri abi hurera radi allahu tacala an rasul rasulka al sal l slm qala rasulka al wuxuu yidhi yustajaabu waa loo ajiibaa liaxadikum midkiin ducada waa laga ajiibaa weeyaan maa lam yacjal intuusan degdegin yaquulu degdega muxuu ku leeyahay yaquulu wuxuu leeyahay ninka degdega qad dacawtu waan baryey rabbi rabbigay waan baryey falam yustajab lii liigama ajiibin saasuu dhahaya markaas marka waa bash waa ka xirmaysaa muttafaqun caleyh wa fii riwaayati limuslim riwaaya imaa muslim uu soo saaray waxaa ku sugnaa laa yazaalu kama zuula yustajaabu in laga ajiiba lilcabdi addoonka maa lam yadcu intuusan ku ducaysanin biimin dembi uusan ku ducaysanin aw qaطicata raximin ama raximgoyn uusan ku ducaysanin maa lam yastacjil intuusan degdegin qiila waxaa le ya rasul rasuulka allow mal isticjaalu degdega muxuu yahay qaala wuxuu nabigan cala sla slam yaquulu wuxuu leeyahay dacawtu allaan baryay waqad dacawtu allan weliba baryay falam ara ma arkin yastajiibu inuu iga ajiiba lii aniga ma malayna w ama ima muuqato weyaan fayastaxsiru markaasuu muxuu ahaa shaqoomamayna ood istaagaya cinda dalika wayadacu wuxuu ka tagaya adducaa ducada ayuu ka tagaya yastaxsiruda yanqaicu wuu ka go'aya weyaan cinda dalika arrinka asaga agtiisa ayuu ducada ka go'aya wayadacu ducaa ducadu iskaga tagaya weyaan marka marka wuxuu noqonaya mutacajil ah oo degdegsaga ayuu noqonaya weyaan xadiid kun iyo an boqolaad xadii kun iyo an boqolaad an abi umamata wa radi alahu taala anhu qal u umama qiila waxaa loo yidhi lirasul rasulka al sal slm ayu ducaai ducada teedeeba asmacu la ajiibitaan badan yahay oo la maqiltaan badan yahay wayaan qaala wuxuu yidhi nabigeena calayhi salatu salaam jawfa alleyl habeenka mxua ah, uurkiisa iyo habeenka mxua ah, gudihiisa alakhiri weliba ee dambe weyaan iyo wa dubara salawaat salaadaha mxuu ahay gadaashooda almaktubaat ee faradka ah weya rawahu tirmidi xadidku wariy qala wuxu yidhi xadidun xasan xadidku waa xasan bishawaahidi daciif oo muxuu ahaa kabmay weeyaan nacam xadiidka cashirkeena u dambeeya insha allahu tacaala kan ka horeeya xadiid kun shan boqol iyo koobaad wacan cubaadata ibni saamit radi allahu tacala anhu ana rasul rasulka ale sal l slm qala wuxuu yidhi rasuulka ale maa min maa cala alardi arda dusheeda ma ahaanin muslimun muslim oo yadcu allaha alla tuuga tacala koray bidacwatin dacwo ku tuuga iyo duca ilaa haddii ay dhacda ataahu allahu ilah wuu siiya iyaha iyada aw sarafa amaba wuxuu kaga leexiyay canhu isaga xaggiisa min asuu'i xumaan milaha iyadoo kale maa lam yadcu intuusan ku ducaysanin biimin dembi aw qaiicati raxmin raxim goyn faqala rajulun wuxuu yidhi o meel qowmi ka mid a ah haddii arinta ay dhacdanaba allow nuir waan badanayna ducada qal wuuu yidhi allahu akar ilahay baa mxuu ah ka badin badan fadligiisa allah ka badnaan badan weyaan rawahu tirmidi xadidku wariy qala wuxuu yidhi xadidun xasanan saxiix warawaahu eh, alxaakim baa wariyey xadidka min riwaayati abi saciidin wazaada fii wuxuu ku kordhiyey ow yudakhira wuxuu lahu isaga min alajri ajriga milaha iyadoo xadiidka u dambay cashirkeena kun shan boqol iyo labaad waa ibnu cabaas radi allahu tacala canhuma qaal ana rasuula rasulka alle sal slem kaana rasuulka alle wuxuu ahaa yaquulu mid yidhahda cinda alkarbi markay kurbada muxuu ahay ku dhacdo ood korbooda wuxuu dhihi jiray laa ilaaha ila allahu alcaiimu alxaliim laa ilaaha ila allahu rabu alcarshi alcaiim laa ilaaha ila allahu rabu asamaawaati warabu alardi rabu alcarshi alkariim muttafaqun caleyh saasuu nabigan dhihi jira alai sl slam wuxuu dhihi jir nabigeena ala sla slam markay korbo ku dhacdo laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo ma jir ila allah alla weyne mooyn alcadiimu allih weynaanta badna alxaliimu dulqaadka badna laa ilaaha ilaha xaq lagu caabudo ma jir ila allah alla mooyne rabuulcarshi carshiga rabbigiisa alcadiimi ee weynaa laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo ma jira ila allah alla weyne mooyane rabu samaawaat samaawaadka rabbigooda wa rabu lardi arada rabbigeeda weeyaan wa rabu lcarshi carshiga rabbigiisa alkariimi ee karaamada badnaa saasuu nabigeen dhihi jira alay sla slam mutafaqu aleyh hada wallah aclam w sal ll slam mustafa